bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu cla man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilman watuqan ya rab alcaalamiin allahuma salli wslim wbaarik wancim cla sayidina waxabiibina waqurati acyunina muxamadi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu waxaan soo tilmaamnay oo aan soo sheegnay oo darsigii koowaad iyo labaad saddexaan kusoo sheegnay asaasiyaadkii dhaxalka waxaan soo tilmaamnay sirdigii inagu dambeeyey oo kii saddexaad ahaa furuuda iyo sida loo kala qaadanayo niska cidda wax ku leh rubaca cidda wax ku leh umunka sidaasoo kale uluka uluaanka iyo sudiska kulli waan soo tilmaamnay saas maayn qolo kasta shuruudiidaan soo sheegnay sax maanta waxaan qaadanaynaa idanka alle laba cashar oo ah tacsiibkii iyo xajbigii si fiican ila socdo labada cashar markaan qaadanno masaladhisidii baa noo bilaabanaysa hawshuna insha allahu tacaala horaan ka gudagelaynaa alirtu bitacsiib in wax loogu dhaxlo casabanimo in casabanimo hee wax loogu dhaxlo atacsiibu huwa waxa weye alirthu biqayri taqdiir in dhaxalkii la qaato ayadoo aan wax jaango aan la qaadanayn wixii soo haraa la qaadanaya ama meesha cid wax dhaxashay oo aan qoladaha casabada ahayn mooyaane cid kalehee ma jirto soo ma xoolahoo dhan bay qaadanayaan ama xoolihii baa la dhammaystay marka maxaa la waa la iska diraya waa saddex midkood dadka casabada ayay keliya hadday joogaan xooloo dhan bay qaadanayaan haddii farad joogana hee intii soo hartay qaadanayaan haddayn waxba soo harinna waa la iska dirayaa laakiinse ehlufaradkaas miya ehlufaradka xooluhu hadday mactaa dhammaadaan waxaa la dhahayaa suusii keena meeshaad ay keenaya waan gaari doonnaa insha allah aqsaamu alcasaba alcasabatu alaaatu anwaac casabadu waa saddex nooc saddex nooc baa casaba la yidhaahdaa hal nooc baanu soo tilmaamnay wahiya saddexdaas waxa wey alcasabatu binnafsi dad naf ahaantooda uba dhashay inay casaba noqdaan inay casabo noqdaan bay u dhasheen markay dhalinayeenbaba casabo ahaayeenba kow soo maahan wa huwa casabadaas qaybtaasi waxa weeye waa kullu dakarin waa lab kasta oo laa yadkhulu aysan soo gelaynin fii nisbatihi ila almayiti unha markuu meydka abtirsiyaha madidka markuu tirsanaayo waa midka asaga iyo meydka wax dhadiga aysan soo dhexgelayn warka waa ku dhacay soomaan kaasaa maxaa loo yaqaanaa alcasabatu binafsi hoos buu kugu sheegaya waa kuwee waa kuwan rijaali waa ragga oo idil maa cadaa markii laga reebo azawji waalakhi lium markii labadaa laga reebo markaa waa ku dhacay soomaahan ya wayudaafu ilayhim markaana waxaa lagu darayaa almuctiqatu waxaa lagu darayaa muctiqadii haniyo toban nin bee ahaayeen soo ma ahayn haniyo toban nin laba ka jar saddex iyo toban soo saddex iyo tobankii markay tahay muctiqadii ku soo dar afar iyo tobankaas ayaa casaba wax ku dhaxlaya warkaa waa ku dhacay soomaahan waa aabe jed ib ibnulibn alakh shaqiiq alakhliab eh, ibnulakh shaqiiq ibnulakhliab eh, alcam shaqiiq alcamliab ibnulcam shaqiiq ibnulcamliab zawj eh, kada almuctiq iyo almuctiqatu soo afar toban ma afar iyo ayaa waxay ku dhaxlaan casaba binafsi baa layihahdaa weeba u dhasheenba casabay ku dhashay ayagoo abacasinoo dhashay asal waxaa inay casaba wax u qaataan warkaa waa ku dhacay soomaa waay see kala horeeyaan meesha haduu yimaado ninkii dhintay hadduu ka tago aabbihiis iyo wiil uu dhalay iyo walaalkiis saddexda soo casabo maa yaa sidee kala horaysiinaya waxaan lahayaa xoolaha wadaaga maya saana u kala horeeyaan wa tartiibuhaana calaa haada anaxwi waa sidaan soo socota ayaa loo habeenayaa saana u kala horeeyaan yacni sa haddaan sheegi doona waa cida ugu mudan inay markaa xoolaha qaadato cidda kalena waa la iska diraya warka waa ku dhacay soomaa albunuwatu baa ugu horaysa wiilnimo albunuwa wiilnimo yacni darajada wiilnimadaa yacni wiilka midku dhalay baa casabanimada ugu mudan kow soo haddii wiilkii la waayo uma alubuwatu aabbanimadii baa ku soo xigta oo meeluu aabba joogo yaa asagaa ka casaba ah warkaa ku dhacay soomaa inta kale wuu iska dirayaa haddii aabbihii la waayo uma aljuduuda awowanimadii baa ku xigta awowa casaba ka noqonaya meesha aabba la waaye haddii la waayo awowihii soo ma aljujuudatu macal ikhwa waa isku darajo jadii awaalaya markas la waa isla xisaabtamayaan xisaabtooda imaan aljad walikhwa la dhahaayo inkaaran wey laga yaabay waa fahamteen soomaa waa tegi doonnaa uma adeernimadii ku xigta uma alwalaa baa ku xiga markaa waa muctiqi iyo macnuhu waxaa weeye meeshan markii casabo la yidhaahdo waxsabadu way farabadantaha waa in lakala xigsadaa marka waa fahamteen soo maahan casabanimo waxaa u horaysa wiil meedku dhalay wiil meedku dhalay intuu joogo cid kaleoo xoolahaa wixii soo hara qaadan karta haba yaraatee hee ma jirto ilaahmu aabba joogo oo walaal joogo waxaasna joogaan bannaankaa loo diraya warkaa waa ku dhacay soomaa wiilkii markuu maqan yahay yaa darajada kusoo xigta iskaleh aabbihii meeluu aabba joogo ganacsamo cid kale oo ka qaban kartaa ma jirto tusaale meeshii waxaa jooga zawj iyo aabbe iyo akh shaqiiqa zawjka maxaa siinaysaa inaan rafataan lama baahna maxaa siinaysaa zawjka nis baan siinaynaa soo maahan nis si buu qaata maxaa soo haray saddex baa soo hartay soo maahan ayib saddexdii soo hartay yaa u soo haray aabbe iyo waxaan leenahay darajaadkii casamada noo soo tiriya maxaa ugu horaysay albunuwa wiilnimo soomaa wiil maanta ma joogo yaa ku xiga alubuwa marba hadduu abba joogo cid ka dambayso casaba qaadaysa ma jirtaysaddex kun yaa la siinayaa aabbahaa la siinaya kaa walaalkaana waxaa la dhahayaa meydka u ducee baaraka fiik warkaa waa ku dhacay soomaa wakaa meesha markii lagu leeyahay casabadaa kala horays macnaheeda wakaa meela aabba joogo walaal waxaa ka siin waa iska diraysa saasaa u wadaysaa marka waa waa albunuwa alubuwa aljuduuda maca alikhwa alcumuuma iyo alwalaa sooma taas waa casaba binafsi waana tan asalka casabanimada wey markii casaba la yidhahdo ayagaa asal u ah ayagaa meesha loogu yimaadaa nooca labaad waxa wey alcasabatu bilkhayr alcasabatu waa kuwii casabada noqday bilkhayri bisababi alkhayri cid kale darteed ba casaba u noqdeen asalkooda casaba ma aha asalkoodu waa farad bay qaataan laakiinse cid kala darteed bay maxay u noqdeen casaba u noqdeen warkaa baa ku dhacay soomaan baad waa sababiya reer naxwe albaab maxay tufiidu sababiya soomaali waaye xaggaa fiir waa kuwee waa kullu unha waa mid kasta oo dhadiga oo ixtaajat u baahatay fii cusuubatihaa casabanimadeeda ilaa akhiiha alcaasibu binafsi walaal la siman u baahatay shuruudihii markaan niskaya ulutaanka soo maraynay maxaa shuruudaha ugu jiray gabdhihii wiil la siman waa inuusan joogin soo ma wiil la siman hee wiil la siman hadduu joogo xalkeedii waadsan maanta hayna gabadhii tusaale meeshii waxaa jooga zawj iyo ibnun iyo bintun oj maxaa siinaysaa laa ilaaha ila allah oj maxaa siinaysaa rubuc baaraka allaahu fiik walahum rubucu wlakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahun fain kaana lahunna waladun meesha ibni iyo binti baa joogta oo caruur ma ahan gabadha maxaa siinaysaa ninka markaa islaantiisu dhimatay rubuuc baa siinaysaa soo maahan markii xoolaha afar loo qaybiyo hal buu qaatay saddex baa soo hartay soo maahan gabadhaas bintuda haduusan ibnu joogin maxaa siin lahayd niskayee la boodi lahayd saddexday qaadan lahayd soo hadda laakiinse wiil la siman baa yimi meeshaan lahayn wiil la simanmucasibun waa inuusan joogin meeshaan lahayn wey wiil la siman hadduu yimaado wuu xambaarayaa iyadoo farad buu ka deynayaa xagee buu la aadayaa alcasabatu bilkhayr wuxuu leeyahay inaadee waxba farad ii qaadane adigay anigu waa simannahaye xoolaha aan kala qaybsanno alcasabatuayadoo casaba maaha laakiinse keyrkeed oo yimid darteed bay maxay ku noqotay casaba ku noqotay warkaa waa ku dhacay soo maahan taasoo kale weeye marka xoolihii waa la ysku darayaa saddex weeye ninkana waxaa la siinayaa labo gabadhana hal lidakari milu xadil unfayayn wey qaar baa inkaaranoo cilmaaniyiin iyo xadaaiyiin lagu sheegaa diinta islaamka wax ka sheegay waxay yidhahaan see hal wiilkuna laba qaadanaya hawdood u baahan wey ah, wax ka jiraa ma jiraan nimanka warkooda diinta islaamku waa diin naxariis ah ninkaas halkaa markii laga fiiriyo muuqaalka hore inay badantaa la moodaya laakiinse intaasoo jeer oo waxaa jira gabadhu wax badan qaadanayso uusan ninka waxba qaadanay marka waxay u baahan tahay in la faguro oo dadkaas masaakiinta iyo alloosahalka iyo diinta islaamka usoo farabaxsan wax ka sheegaan laga qabto diinta waaya halkaa markay marayso alcasas bihayrwata waa kullu unhaa ixtaajat fii cusuubatiha ilaa akhiiha alcaasibi binafsi warkaa waa ku dhacay soomaa taasnaintee noqon karaa marka waa afar waa bint bintulibn ukhto shaqiiqah iyo ukhto liab ah afartaas kuwii niska qaadanaya marka ulaanka qaadanayay markay walaalahoodii la sinaa yimaadaan faradkii way ka kaxeynayaan xaggee bay geenayaan waxa la yidhaahdo alcasabatu bilkhayr xoolahana waxa u qaybsanayaan lidakari milu xadil muntayayn waaya nooca saddexaad waxa la yidhahda alcasabatu maca alkhayr alcasabatu maca alkhayr eeg waa casabo maca alkhayr kayrkood markay u yimaadaan bay casabo noqdaan waxaan laga wadaa waa wa kullu unhaa mid kasta oo dhadiga oo ixtaajat fi cusuubatiha inay casabo noqotaay waxay uga baahanaysaa ilaa unhaa ukhraa mid kale oo dhadiga oo lam tushaarikha fi lcusuuba aan casabo la wadaagin macnaheed waxaa weeye wayucrafu biha alakhwaat maca albanaat waa intaas wax meesha yaal casaba macal kheyr waxaa laga wadaa gabdhihii meedka walaalaha la ahaa yah iyo markay kulmaan gabdhihii meedku dhalay waa inta alakhawaatu maca albanaati mucasibaatun baa la dhahaa maqaacido fiican wey alakhawaatu walaalaha meedku dhalay maca albanaati cafwan alakhawaatu walaalaha meydka walaalka la ahi maca albanaati gabdhihii meedku dhalay markay la joogaan mucasibaatun casabay noqdaan warkabaa ku dhacay soo maahan waa alcasabatu maca alkhayr maca albanaat muslimiin tusaale waxaa jooga meeshii zawjun iyo bintun iyo ukhtun shaqiiqa ah. zawj maxaad siinaysaa war sii daaya warka haddaa khaladid hal xabaan ku dumaana qaadaya dembaabi mays haddaan ku dhawo warso inta meeshu rubci qaanaysa tiraahdo dembaabi mays intaanaa kuu sheegaye aduu isnoole waxa kugu jira soo saar zooj binti joogto maxaa siinaysaa rubuuc baa la siinaya soo maahan bintana maxaa siinaysaa nis nis baa la siinaya soo maa waaya ukhto shaqiiqa ah. binti joogin maxaa siin lahay dee booskii niski waa laga buuxiyey meel la geeyo lama haya maxaan dhahaynaa casaba noqo oo way noqotay maca bintin baa la joogtaa yaa la joogtaa gabar baa la joogtaa midku dhalay marka maxay noqon macsaba binafsiba bilkhayr miyaa waa maca alkhayr alakhawaatu maca albanaati mucasibaatu maxaa la samaynayaa xoolihii afar baa laga dhigahayaa ninkaas zawjka waxaa la siinaya hal xabo gabadhana laba xabo hal xabaa soo harta soomaahan yaa qaadanaya gabadhaan casab ku qaadan ukhta shaqiiqada ah baa ku qaadanaysa asalkeedu casaba maaha asalkeedu waa ahlufarad laakiinse gabadh ay eedda u tahay soomaa gabadh ay eedda u tahay baa meeshii joogta booskii niska ayadaa buuxisay soo maahan sidaa daraaddeed waxay qaadanaysaa tusaalahan fiiri zawj um bint ukhta shaqiiqa zowj maxaa siinaysaa ee qoran tahay isnooleeye maxaa siinaysaa ruuc hooyana waa hooyashadiis siisa waay farac waaritaa jooga soo ukhta shaqiiqa maxaa siinaysaa waa casabo macasabo binafsiba maya casabanimadoo ma dhalan laakiinse gabdhihii baa booskeedii ka buuxiyey haye xoolaha meeshaa muu jeedaa kaas siday ku timaaday baan baran doonnaa xoolahaasaa la fiiriyey mas'alo a ka soo baxday mid kasta nambarka hoose u qaybi loo qaybi maxaa soo baxaya saddexbaa siisa labiiton lix u qaybi labaa siisa laba u qaybi lix baa siisa maxaa soo haray xabadaasna isagaa qaadanaya gabadhaasa halkan casabanimadaa ku dhaafna casaba waa intee baan waa saddex binafs bilayr macal binafsi waa afariyo toban qof soo maahan waa raggii oo idiloo zooji akhli um laga reebay laguna soo daray muctiqatun waaya bilhayrna bisababi hayriha maxaa laga afarta ahaa oo binti iyo bintulibni uqhtashaawtal ah oo ay isheleen hee wiilal la siman bintada yaa la yimi ibni bintulibnidiina ibnulibni ukhto shaqiiqaana ah shaqiiqa ukhto liabna ah liab macnu waa sidaa mid ka hooseeyo hadduu yimaado waxba ka qaadi xoolahooda qaadanayaan faradkooda qaadanayan waa fahamsoomaa binti iyo bintulibni waa isu yimi muxuu ka qaadayaa eedaba u tahay adeer meel joogadhaasana dambaajine aganola sinaanukhta shaqiiqaha waxa u yimi ukhta leaba miyuu la siman yahay maya niskadaa la boodaysa hadday wax u soo haraan wuu qaadan haddii kalena meedku isaga duceynaya idanka alleh waaya intaasoo intaa maah xajbigii baanu gelaynaa alxajbu wa anwaacuhu casharkan xajbiga le aad buu muhim u yahay yuusan kuu dhuumande maxaa yeelay waa meeshii ugu dambaysayoo lagu kala saarayay dadka labiyo qofka markuu dhinta waxaa soo taxamay shan qof shaniyo qof meesha lagu kala guri lahaa baa la imaada waa fahantiin soomaaha waxaaba dhici karta shan iyo qof inay ka dhaxlaan saddex qof inta kale layska diro xayaa ku diraysaa xaj baa ku diraysaa war fiiri alxajbu waxaa la yidhaahdaa huwa mancu man cid in loo diido weeye ciddaasoo qaama bisabihi sababu lirsi cid sababtii wax lagu dhaxal lahaa buuxisay ayaa waxaa loo diidayaa min al irsi dhaxalkii bilkuliya si dhammaystiran baa lagu dhaya bannaankaa kamar waxba lagu siin oo waaba mutaystaye howlo kalaa qabsaday aw amase waxaa loo diidayaa min awfari xadih dheeftiisa uu qaadan lahaa tii u wacanayd nis iyo rubuc buu xaqu lahaa inuu qaato niskaa laga hor istaagaya nis rubuc kee badan soo nis ma badna niskaa laga hor istaagaya xaj marka waa intaa huwa mancu cid in wax loo diido weeye ciddaasoo qaama ay ku quntay oo laga helay bihi isaga sababul irti ay ku dhammaystirantay nikaax buu ku yimi nasab buu ku yimi walaa buu ku yimi oo kale maxaa loo diidayaa min alirsi dhaxalkii bilkuliya sihee si dhammaystiran baa loogu diidaya aw amase min awfari xadi xoolihii loo diidimaye xoolihii loo diimaye maxaa la samaynayaa sihee xoolaha tii ugu fiicneed baa loo diidayaa lix kun buu qaadan lahaa saddex kun waxaan lahayaa moyo moyo moyo kunbaa ka qaadanaysa oo kale saasoo kale marka ninkii xoolihii looma diidin laakiinse maxaa la yidhi xoolii baa laga dhima soo labadaasba waa xajbi alxajbu nawcaan laba qaybood waa xajbu xajbu xirmaanin wa xajbu nuqsaanin xajbu xirmaan maxaa weeye qaacidada haddaan sheegnaynu buu kala qaybiye huwa waxa weeye mancu man loo diido qaaba bisababihi irtu bilkuliya loo diidayo kulli waxaa la dhahayaa waxba kuma lihiin meeshane banaanka mar sababtu maxay tahay bisababi in la helay bisababi wujuudi shakhsin aakhar cid kale in la helay darteed idaaso huwa isaguba awlaa kaga habboon bihii kan bihii bisababihi minhu min almiiraati kaga habboon wey aga fiir ninkan xoolihii dhaxalkaa loo diidaya wax kale looguma diidine cid kaga haboon baa timi warkabaa ku dhacay soomaahan waa kuliya lagu diid waata hadda sheegaynay meeshii waxaa jooga caabbaa jooga iyo zowj nis iyo nisu kala tuur haddii akh shariiqa jooga wax ma la siinaya maya sababtu maxaa weeye maxaa yimi man man wlaa bih ba yimi cid kaga haboon baa timi aabbaa meel jooga tago ninkii ninka dhalay baa jooga walaal sheegaya halkaa marka qaacidaas waa qaacido muhiima iska qabo sittatun lix qolo laa yuxjabuuna yaada god lama xijaabo xajba xirmaanin idlaaqan marnaba lixdaa soo socota marnaba ma dhici karto in xoolahoo dhan loo diido way dhici kartaa in xoolahoo qaadan lahaayeen qadar ka yar la siiyo laakiinse marnaba xoolola'aan ma dhici karaan warka waa ku dhacay soo waa lixdee azawjaan labadii zawj zawjniyo zawja hadduu midkii jooga marna inuu xoolo la'aado lama ogola waa inuu xoolo un qaataa xajbiga la diidaya waa xajbiyee waa in meesha laga saaraa la diidaya ee nuqsaan waa ku dhici kartaa haddaan soo sheekeynana zawjkii mar maxaa la siinayay nis marna rubuc gabadhii marna rubuc marna tumin baa la siinaya nuqsaan way ku dhici kartaa insankan la diidaya waa kae eh. in xoolaha loo diido layaha bannaanka kamara marna ma dhici karto warkaa waa ku dhacay soomaan azawjaan hadba kiinoo alwaalidaan labadii waalid waa abun iyo jadun cabun iyo ummun waa labadaa waalid soo afar macan alwaladaan waa lawadee bintun ibnun lixdaas marba hadday meeshii joogaan ilaa wa ilaa waa in xoolo la siiya marnaba xoolaha looma diidi karo warkaa ku dhacay soomaahan kaga inta xajbu nuqsaan baan gelaynaa intaa laakiinse wixii ka soo hara bannaankaa loo tuuri karaa nuqsaan baa waxaa ku dhici karta in aan waxba la siin baa dhici karta waafahamteen soo maahan maxaa soo haray xawaashidoo dhan baa soo hartay markii zoojkii lagala bismay soo maaha xajmu nuqsaan waxaa waye huwa mancu man qaama bisababi min awfari xadi intaasuu kala duwan yihiin dheeftiisa tii fiicneed baa loo diidaya nis baa laga soo kaxeena nuqsaan baa waxaa la geenayaa ruucoo kale waaya halkaan fiiri afartaa masalood hoo socta afar masalood laga yaabi wey tanqasimu lwaraatu binisbati lixajbi lxirmaan xajbi xirmaanka nuqsaanku waa iska badaa isagaa lagama sheekeeyo nuqsaanku iska badaa dadkan rubuc nis laga keeno mid ulu hooyada soo nuqsaan kuma dhicin mar ulu bay joogtay agee la geeyey sudus nuqsaan waa ku dhici kartaa laakiinse waxaa la diidaya labada waalidiy labada soojiy labada caruurta waxaa loo diidayaa waa waxee eh? in daaqada laga saaraa la diidaya laakiinse nuqsaan ku dhici kartaa warkaa ku dhacay soomaa waay afartaa qaybood waxay kuu soo aruurinaysaa xasbigii oo dhan waraaatun kuwo wax dhaxla oo yaxjibuuna ayagu wax xijaaba yah walaa yuxjabuuna lamana xijaaba ayaga ayagu inay wax xijaabaaan mooyaane xijaabka la sheegaya waa kee nuqsaankii maaha waa kee xirmaankii wey waa fahamteen soomaa warahatun yaxjibuuna walaa yuxjabuun xarakada iskaayada kordhigtan tadana god kuwan ayagaa shaqada qabta xijaabidda ayaga laakiinse hee bannaanka looma saari karo warkaa waa ku dhacay soo haye waa kuwee al abawaan iyo alwaladaan warahatun kuwo yuxjabuuna ayagaa la xijaabaa haye walaa yaxjibuun ayagu waxba ma xijaabaan ayagaa laga adagyahay keliya waa kuwee alikhwa lium miiska kuway iskooyada ahaayeen kuwaas in ayaga la xijaabo mooyaane ayaga waxba ma xijaabaan marka waa ku dhacay soomaa ayagna cidda ka adag waan soo sheegnay shuruuddoodaasraga iyo farac waanita intaasaa wax u diida inta kale meel iska marnaya shuruud shuruudda war dhaxal shuruudkama soo haro shuruuddii aan furuudda ku soo sheegnay sidii faatixada u qabo waa haddaatana dhaxal barti wey warkaa waa ku dhacay soomaa haye waraatun kuwo laa yaxjibuuna walaa yuxjabuun ayaguna waxba ma xijaabaan lama xijaabo aan kala nasanna bay yidhaahdeen waa kuwee zawjaankii wey xijaabka la sheegaya waa xirmaankii nuqsaankii ma aha ayaga daaqadaha daaqada lagalama baxo ayaguna daaqada hee dadka lagama baxaan waa kala nastaan awja wa xijaabay maqli ah, haye waraatun kuwo yaxjibuuna wa yuxjabuun ayaguna wax waa xijaabaan ayagana waa la xijaabaa waa kuwe baqiyat waraa intaa wixii ka soo hara abawaan iyo weeladaan soo sheegna afar ma ah ikhwaanla um ku dar waa shan sawjaan ku dar waa intee labaatan iyo shanta ka soo haray yaa labaatan shan toddoba ka jar intaa soo hartay sidii loo kala xoog badan yahay wey warkaa waa ku dhacay soomaahan xijaabka marka waxaa qaadataa qaacido ah qof kasta qofku meydka uga dhow yahay wuu ka xigsanayaa waa fahamteen bunuwa ubuwa juduuda maca alikhwa iyo iyo cumuuma iyo walaa saasaa loo kala horeynaya kuwii furuuda ahaana shuruud bay kala baxayaan warku waa intaas baaraka allahu fiikum warkaa waa idin soomaa insha allahu tacaala aljadwa alikhwa masalada jadwii ikhwada waxaan samaynaynaa idanka alle jadwal ikhwa idanka alle waxaan samaynaynaa masaa-isha xisaabintooda waa ka dibdhigaynaa jadii ikhwaan dibdhigaynaa tasiilulmasaa'il baan soo hormarsanaynaa sababtan waxaa weeye jadii ikhwa casharkooda waxaa ku dhex jira isbarbardhigiyo howlal isbarbardhigayaa ku jira marka markuu masalada la dhiso buu isbarbardhigu fududaanaya waa fahamteen soo maa halkan waxaan kusoo dhaafnaa ardayay alcasaba iyo alxijbu warkaa waa ku dhacay soo maa yah ahlufaradka shuruudda u eeg ahlu casabadana u eeg isa u kala horeeyaan inta haddaa qabato hawshu way dhanta tacriixisaabu masaa'il faraa'id waay xisaabu masaa'il alfaraa'id halkaa iska eeg hadda waxaan soo dhisnay foundationkii baa soo dhammayn asaaskii guriga waan soo adkeenay qof kastoo adaa is yaqaanina ku adag tahay in kale maanta haddii lagudho hebel muxuu qaadanayaa haddaadan la soo boodi karin weli waxaa kugu jira maskiinnimo masalamkii saa laguu yeeliyo qolaa dhimatay waxaa ka tagtay sawjkeedii iyo aabbaheed iyo hooyadeed iyo wiilkeedii iyo ina adeerkeed saa markii lagu dhao haddaan markiis ma soo boodi karin maxaanku yidhi hadda ii sheeg owjkii muxuu qaadanayaa fawc wiil baa jooga hooyadeed maxay qaadanaysaa aabbaheedna casaba siinaysaa asagoo bunug waa joogta soomaalan ibni baa jooga iyosan kuu dhuuman eh, sudus wiilka maxaa siinaysaa waa casabo camka iyo inadeerkeedna kaasoo waxaa dhahaysaa miim maxaadhahaysaa waa la xijaa maxjuub baa dhahaysaa maxjuub usoo gaabso miim casaba waxa usoo gaabsanaysaa cayn waa fahamtay soomaalan saa markaa u dhisto haddaan laha kakato tiraado kadaan u fakaday hooyo shuruuddada ii fiiriya walaalayaalow hadda carruur miyaa joogta haa sudusiiya eber baataa sheekh waa inaad baasha dhakada ka qabataa dadku waa kula mid dhakadaay ka qabanayaan isku dayaan dhakada ka qabidsa waa fahamteen soo maahan maxaa yeele meeshaas hadhow markaan soconno halka in lagu rafto lamama baanaba haddii xaggaa lagu rafto dee amarlabaad baan soo bilaabaynaa saas wey ilaa laga xifdinayo ka tegi marka hadda waxaan rajaynaya in lasoo wada xifdiyey si fiican loo xifdi masaa'il faraha haddaan galno halkaas inaysan wax liiqliiqasho ku jirin baa la rabaa maxaa qaacido markay dhisan tahay qaybtii labaad baanu galnay qaybtii laga soo xidhanna tacriifuhaa masaa'il faraa'id maxaa laga wadaa haddaan maqasho masaa'il ulfaraa'id ama dhalka masaa'ishiisa markaad maqasho waa laba arrimoodba laba shaqaa la qabta macnuhu waxaa weeye huwa tacsiilu lmas'ala mas'alada in la saldhigo in la dhiso mas'aladii tacsiil waa dhisid in mas'alada la dhiso oo la istaajiyo koow wa tasxiixuhaa iyo in la saxo hadday jabto waa labada masalo maa hiya masaa'il lfaraa'id huwa tacsiilu lmas'alati wa tasxiixuha in mas'alada la dhiso kadibna hadday wax ka jabaannahee la tasxiixiyo la hagaajiyo maxaa loo yaqaanaa maxaa loo yaqaan almasaa'il masaaisha allatii masaaishaasoo yashtamilu calayha xisaabu masaa'il faraa'id masaa'isha faraa'ida ahi waxyaabaha ay ka waa saddex mas'alo farad baa xagga nootaan marka lagu leeyahay shaqa ka qabo intaa midkood bay soo gelaysaa atta'siil in masalada la dhiso kow atasxiix in masala hadday wax ka khaldamaan hee hadday jabto dhaxalka jajab looma ogola boontiyo boontiyoy looma ogola dhaxalka in boontiyada laga saaro maxaa loo yaqaanaa tasxiix alcawl in la caawulo macnaheed waxa weeye xoolihii la qaybsanaya hadday yaraadaan in mas'aladu wax cawl la ay qaadato warka wax u dhacay soomaa cawlow maxaad tahay arkayna halkaasaan ku joojiyay insha allahu tacaala hada bilahi towfiiq wsala allahu calaa sayidina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin